subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta wararka oo subax walbaad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna waa subaxnimo khamiis ah taariikhdan ay ku beegan tahay shanta bisha koowaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saaka aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada maamulka somalilan ayaa inta badan iskaga baxay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo in muddo ay ka socdeen rabshado dibadbaxyo islamarkaana dhaliyay khasaare iskugu jira dhimashyo dhaawac wararka waxay sheegayaan in xali magaaladaasi ay ka dhaceen dagaalo aad u xooggan oo markaasi u dhexeeyey ciidamada somalilan iyo sidoo kale kooxo hubaysan oo dagaal ku qaaday fariismaha ciidamadaasi ay ku leeyihiin magaalada laasxaanood sidoo kale magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari maanta waxaa ka bilaabanaysa diiwaangelinta dadweynaha doorashada maamulka puntland xilli muran xooggan uu ka tagan yahay doorashada maamulkaasi iyadoona wasiirka wasaaradda maaliyadda puntland uu sheegay in markaasi maanta ay bilaabanayso diiwaangelinta doorashada dadweynaha sidoo kale maamulka hirshabelle waxauu faahfaahin dheeraada ah ka bixiyey khasaaraha ka dhashay weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen dadka shacabka ee ku sugnaa magaalada degmada maxaas ee gobolka hiiraan isla markaana magaalada muqdisho shalay la soo gaarsiiyey dhaawacyada dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay qaraxyada ka dhacay degmada maxaas qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka falaqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan xubinta kalmaan ayaa qayb ka ah waa mar kale iyo barnaamijka falaqaynta wararka لحنك دشايو دحرك كتابي لحنك دشايو ما بيرسدو ولا الكيف ما بيرسدو ولا الكيف انت يدوني بشوفتي بقولي دكابي ما درت ضو ولا الكيف انت يدوني بشوفتي create a private. sawirsiyo tugmashay ka dooratay Gobble, gobble, gobble, gobble, heestaasi waxay daafur waheyd barnaamijka falqeynta wararka haddaan eegno magaalada laasxaanood ee xarunta gobolka sool saakii xaaladeeda waa ay degan tahay kadib markii xalay halkaasi ay ka dhaceen dagaalo aada u xoogan oo u dhexeeyey ciidamada mm, deegaanka iyo sidoo kale ciidamada maamulka somalilan oo ku sugan gudaha magaaladaasi dagaalkaasi ayaa waxuu bilowday xali fiidkii waxuuna soo gaaray ilaa xali saq dhexe waxaana magaalada laga maqlayay daryinka hubka culus oo ay isweedeersanayeen dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimashiyo dhaawac ayaa ka dhashay inkastoo ilaayo haatan aysan wax wara ka soo bixin maamulka somalilan oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay dagaalkii xalay ka dhacay magaalada laascaanood laakiin dadka deegaanka ayaa weerar culus waxay ku qaadeen fariismaha ciidamada somalilan ay ku leeyihiin gudaha magaalada laascaanood dagaal saacado badan qaatay kadib ayaa ciidamada maamulka somalilan waxa ay markaasi dib ugu baxeen magaalada meel u jirta sagaal ama siddeed kilomitir halkaasi oo ay ka samaysteen fariisimo ciidamada maamulka somalilan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool muddo isbuucyaha waxaa ka socda dibadbaxyo rabshado wata oo ay markaasi dadka deegaanka ugu soo horjeedaan joogitaanka somalilan magaaladaasi dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegayaan in ay iskaga baxaan ciidamada somalilan magaalada laascaanood kadib markii ay ku fashilmeen amniga ama xaqiijinta amniga magaaladaasi magaalada laascaanood waxaa ka dhacay dilal markaasi loo geystay dadka deegaanka iyo sidoo kale aqoon-yahanada ku sugan magaaladaasi taasi oo dhalisay in markaasi shacabka ay sameeyaan kacdoon aada u xoogan oo ilaa iyo haatan socda mas-uuliyiinta maamulka somalilan ilaayo haatan wax warah kama soo bixin oo ku aadan dagaalada ka dhacay xalay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo u dhexeeyey ciidamada dowladda ciidamada maamulka puntland ciidamada maamulka somalilan iyo sidoo kale dadka deegaanka xaaladda ay waxay sheegayaan in saakii ay degan tahay inkastoo wadooyinka magaalada laascaanood lagu arkayo dadweyne aada u tiro badan oo iskugu soo baxay islamarkaana waxay wararka sheegayeen in magaalada internetka uu kusoo laabtay islamarkaana ay tahay xaaladda mid degan muddooyinkii u dambeeyey magaalada laascaanood ayaa waxaa ka maqnaa korontada iyo sidoo kale isgaarsiinta taasi oo ay sababtay in markaasi ay hakadaan duudbaxyada iyo sidoo kale rabshadii halkaasi ka socday ciidamada somalilan ayaa guud ahaanba qadka internetka ka jaray magaalada laascaanood muddo isbuucyo ah oo ay ka socdeen rabshada aada u xoogan uga dhaliyay khasaaro iskugu jira dhimashiyo dhaawac madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi oo toddobaadii ka hor ka hadlay xaaladda magaalada laascaanood ayaa waxa uu sheegay in markaasi dadka halkaasi lagu dilay ay dileen kooxaha argixisada islamarkaana qaarkood ay gacanta kusoo dhigeen dadkii dilkaasi ka dambeeyey hase yeeshee xaaladda magaalada laascaanood ay ku dadaalayaan sidii ay u dejin lahaayeen laakiin dadka deegaanka oo u badan ood dhaqameedyo ayaa guud ahaanba ka soo horjeeda joogitaanka ciidamada somalilan magaalada laascaanood ee gobolka sool ama xarun u ah gobolka sool wararkii ugu dambeeyey ayaa waxay sheegayaan in haatan isku socodka magaalada laisku socodka magaalada uu dib u soo laabtay iyo sidoo kale goobaha ganacsiga dib loo furay iyadoona wadooyinka magaaladaasi lagu arkayo dadweyne mudaaharaad sameynayo ah, islamarkaana wata calanka soomaaliya haddaan eegno magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari maanta waxaa ka bilaabanaya isdiiwaangelinta dadweynaha doorashada maamulka puntland waxaan uu muran xooggan ka taagan yahay isdiiwaangelinta maamulka doorashada iyadoona mucaaradka ay ku doodayaan in siciid cabdulaahi deni madaxweynaha maamul goboleedka puntland uu doonayo in doorashadaasi uu boob xooggan u geysto hase yeeshee xisbiyada mucaaradka ayaa iyagan waxa ay sheegayaan in markaasi aysan ku kalsooneyn doorashada uu garwadaanka ka yahay siciid cabdulaahi deni oo markaasi isagana ku dadaalaya sidii uu diiwaangelinta doorashada maamulka puntland ugu bilaabi lahaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari magaaladaasi waxaa ku sugan wasiirada maamulkaasi qaarkood kuwii ugu dhowaa siciid cabdulaahi deni wasiirka arrimaha gudaha wasiirka maaliyadda iyo sidoo kale wasiiro kale gudoomiyaha gobolka bari ayaa dhowaan soo saaray in markaasi aan wax shirara lagu qaban karin magaalada boosaaso oo ku salaysan ama aysan markaasi lagu taageerinin maamulka puntland arrintaasi ayaa waxay dhalisay caro aada u xoogan oo mucaaradka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay hase yeeshee wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka puntland ayaa arrintaasi ka hor yimid waxa uu sheegay in dadka ay xaq u leeyihiin inay markaasi ay shiraan islamarkaana ay dibadbaxaan wasiirka maaliyadda puntland oo isna ku sugan magaalada boosaaso ayaa waxa uu sheegay inay soo dhoweynayaan aragtida markaasi lagu soo horjeedo dowladda isla markaana ay markaasi dadweynaha dhiibin karaan ra'yigooda oo ku salaysan dibadbaxyo aan markaasi rabshado wadan wasiirka wasaaradda maaliyadda ayaa waxa uu sheegay in maanta ay ka bilaabanayso diiwaangelinta dadweynaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxa uuna shacabka ugu baaqay in markaasi masiirkooda ay ka tashadaan islamarkaana aysan cidna u hoos fadhiisan isagoona ku baaqay in la dhooro amniga deegaanada ay ka dhacayso doorashada qofkii qaba dood qofkii raba hadalkiisa in la dhegaysto qofkii ay dareemaya sida hadda wax u socdaan si ka duwan si nabada ayaa waxaa la rabaa inuu isagu u dhiibto fikirkiisa si nabada ayaa waxaa la rabaa fikirkiisa inuu dhiibto laakiin qofowna qof kale fikirkiisa adugu ha qaadin qofowna qof kale fikirkiisa ha qaadin laakiin kaaga waa inaad u noqoto xor waxaa diyaar u nahay haddii lahaydno dowladda puntland oo madaxweyne siciid cabdulaahi daliilo ku hogaaminayo waxaan diyaar u nahay dadka inaan dhegaysanno waxaan diyaar u nahay dadku inay fikirkooda cabbiraan si nabada waxaan dadku diyaar u nahay dadku inay inta soo baxaan yidhaahdaan waxaan ma rabnee waxaanaan rabnaa balade arrintaan dhegaysta oo si nabada lagu cabbiro waa la dhegaysanayaa waxaan u joogna waxa weeye dadka in loo shaqeeyo waxaan arrintaan u qabanayna waxa weeye dadka inay haddii lahayd hawshooda la helo waad la socotaanoo hadda sanadkii maxaa la yidhaahdaa ugu dambeeyey hadda mudaxileedka xukuumaddan hadda jidha ayaannu maraynaa waa awoodi lahayn inaan iska seexanno aniguna xoogaaga maaliyadda aan aruuriyo aan siyaalo kale u isticmaalno laakiin ogaada meeshii aan saas samayn lahayn lacagtii waxaan gelinaynaa guddiga doorashooyinka lacagtii waxaan gelinaynaa amniga lacagtii waxaan gelinaynaa wadooyinka in lagu dhiso waddooyinka in lagu dhiso waxaad la socotaan ayadoo xaaladda laascaana taagan tahay oo madaxweynihii halkaan imaan laha u baaqday arrintaa daraaddeed iyo hawsha inuu ka shaqeeyo ayaa dhinaca kale waxaa socda inaan dekedihii dhisayno inaan jidkii laamigaha dhisayno inaan dimuqraadiyaddii ka shaqaynayno inaan amnigeenna ilaashanayno dowlad dowladnimada waxa lagu yaqaano weeye arrintaasaa marka waxaa la rabaa inaan isu garabsanno arrintaasa waxaa la rabaa qof walba dhinaca meesha uu ku leeyahay inuu ka qabto hadalka ugu dambeeya waa ku dheeraadaan raba inaan uga baxa waxa weeye soddon iyo lix degmo ayaa waxaa la rabaa doorashadan hadda loo xulay inay ka dhacdo soddon iyo lixdaa degmo ee loo xulay degmo degmo ku xidhan ma jira arrintaas waa in la ogaado ciddii isla degmada aad carqaladaysid oo aad hor istaagtid bay degmooyinka kala saamaynaysaa wax ka jiraa ma jiraan hadday boqolkiiba konton fifty plus oneka waxaa la yidhaahdo konton hal dheer boqolkiiba hadday dhacdo doorashadaas waa guulaysanay hore baynu u soconaynaa kuwa marka ayagu raba inay iska carqaladeeyaan xaqa ay leeyihiin waxaad ogaataan jirooniga idinku dheeraanaya shan sanoo danbaad sugaysaan marka waxaa la rabaa qofkuna ha ka yeelin xaqa aad leedahay qof isagu cidlo taagan inuu xaqaaga kuseejiyo guulaysta marka koowaad iyo marka labaadba ballantana waxa inoo ah inaynu isdiwaan gelin kaasina wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka puntland oo la hadlayay dadweynaha ku dhaqan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari islamarkaana la ku wacyigelinayay ama uu la hadlayay sidii ay isu diiwaangelin lahaayeen falqaynta wararka ayaad degeysanaysaan qeybaha dambe ee barnaamijka falqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan soomaali sudanes hosbitaal oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qalliin dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii dibadda loo aadi jiray u doono dawayntaada oo sax ah koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay wax badan waa idin maqlayeen maanta waa idinsoo salaamay madashiinniina waa imi waxaase hore loo yidhi maandhow adduunyada rag waa melekigeedii tuul dhex yaaliya sandanad laysku maandhaaf wuxuuna muranku maantaiyo duray meel u degi waaye ninba meesha uu rabu ka kala soo mar leeyahay nin samintiday halkii u mariya maalin wuxuu joogey mayl durugsan maadigii tegiyo maqal wax loo sheegay wixii miray wuxuu moodaiyo wuxuu meel waayey maan iyo khadhaadh wuxuu mutiya mahad wuxuu sheegan intaasuu u wada meel dayaa ruux muraadli war abwaan cabdulaahi maxamed jimcaalow marka hore soo dhowow marka labaadna waxaa la yidhi mugdi gacan la taagaa waxay mudan alla og war abwaan jimcaale maanta geedkii haddau joogo laba kala maqnee taariikh meel ku qoran weeye maanta hoggaanka cusub oo s c lagu dhawaaqay amuu ku jira aryaadhaha abwaanka ilaaha madaxweyne ka dhigay muraad kaleadsa leedihiina waxaa hore loo yidhi maja'aabeesa meel kaaley kamuulaxmuulaxleeyihiin maja'aabeesa meel kaaley kamuulaxmuulaxleeyihiin war cabdullah maxaas waxaa ka dhacay markaan maqlay waxaa xaqiiqa inay maja'aabeesa meel kale ka muulax leeyihiine waxaa la yaaba degmada maxaas oo shabaab bari hore ka xorowday oo aaggay ku taallaayo xor ahaa degmadana inta degani dad kooban oo isyaqaan ahaayeen meesha ay ka soo galeen baabuurta qaraxyada sidaayee dadka lagu baabi'iyey haddayse hore u joogeen maxaa loo ogaan waayey hadday soo galeen se maxaa loo arki waayey warka booso miyaan hadda lagu dhihin ma jacabeese meel kaley ka muulax muulax leeyihiin war maanay wax dhan baan murugeenno qawaariish muhdiyiinu maatadeenna dileenoo mashaqooyin fulsheene maydku joogta miya waa masiibo adduune war murti baa odhanaysi aroos loo mashxaradiyo mayd lagu baroortaa muska reerka wadayaal murti kale wayle taa maroodiga meel isku guula geeda oo ku dhamaaye madeeyo waxaa kaloo la yiri maroodigii mirta badsha marka dambow ku mergaya maroodigii mirta badsha marka dambow ku mergaya war kalemaanay maxaas qaraxyadii ka dhacay intii ku shahiiday ilaahay ha u naxariisto intii ku dhaawacantana allaha bogsiiye siiyo intii hantidooda ku burburtana beddel kayr qaba allaha siiyo laakiin dadka soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa waxa aad is waa cadow qiyaamo badan feejignaantuna waa nugu yar tahay mar kastoo wax dhaacaanna toddobaadka hore unbaa dhiin la jirtaa kadibna waad isdhigataanoo dadan cadow lahayn oo kale kalead u dhaqantaan sidaasuna tala maahan ee wakhtiga iyo waayaha wax ka barta warkalamaane waxaa la yidhi dhiig iyo colkii waxaad lahayd dhaqan xalaalaysta oo aan ku dhaafaynin waa layska dhiciyaaye dhimashada hadiidina rag waa dhabaraday warnimayahow maalin kasta eh. waa ceeb inaan caajisnay cadowna gaadaa wax dhambayna midheenoo maata ay dilayeenoo murugayna badeene eh. u midooba shabaabko mudankooda marsiiyo mid intuu ka dambeeyo marayaan laga daalinay war kaloo la yidhi eh. rag baa qaba war waa lagu dhintaa dhiiranaanshaha eh nin kastoo dhabcaalow naftani maalin bay dhiciye iska dhiciya dhigmiiratada idin dhibaataysay wargabooso waxaa kaloo la yidhi cadowgani ku dhiiraday inuu dhiigga iyaga daadsho dhallinyaro iyo waayeel bulshada aan mid qura dhaafin dhunta waxay marshaan iyo hunguri nagu dhibaateeya shacabkeennu dhaar wuxuu ku maray inaysa dhaafayn aryaa dalabow dhuumashadaasaan ku xusuusne samigay cabdulle wuxuu yidhi shabaab shabaaboo iswareesta waxay dhaheen waa dhammaaniyo dhagaxyaageeda dhaawocood waa dhuumaashaan dhammaan iyo dhagaxyaageeda dhaawocood warnamiya war mahaytaan shirki dib uheliisinta koonfur galbeed salaadis isgobad u haysantaa gaylidhaamaha kuweeroo hayta war salaadda anaa imaam ka noqonaya anaa ka noqonaya miyaa la isku haystaa war salaadda haddaan imaamka looga dambaynin sidee jamaac loo tukan karaa war imaamka reejay salaadil kutukudaw yoonay madiidi dadku hukumaasoba waajiba saarana xildhibaan balagwaliba gaarey guddigii hamaga dhowey guddoomiyaha golaha shacabka kula hadalnay wali baarnay wal halku beddelooy ilaa hatan shibanno eeye war madayow adigaan war gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe waxbuu ka bedelay guddigii xubnaha cusubuu magacaabayna waxay kale yihiin maxamed sheekh xuseen maxamed iyo farxiyo maxamed yuusuf wuxuuna ka saaray ibraahim cabdulqaadir maxamed iyo maxamed ibraahim barre war xubnaha laga saaray ma lafta gareen baa lagu xantay ay tahayba talo oday baa ka muuqata iyo in laga guuray waasaan u magacaabay iyo waa u idhi war anaa idhi shabaab labadaba waa dhibaato aan loo baahnayn war waxaa la yidhi arkayoo qaatay iyo idhiyoo loo noqon maayo anna wax layma yidhaahdo rag kuma heshiiyo war waxaan markhaati ka ahay talo ummad ka dhexaysa anaa idhinku soco mayso war waxaa la yidhi saddex dadla'aan baa leh aakhirka taliyo jiitaaya turqata naagood iyo taxdo wadaad waxaa kaloo la yidhi talaantabiyo xeelehen turuqyaxo ku toosime talaantab iyo xeelehen turuqyaxo ku toosime aamiin war kalemaanay war ma haysaane yaabaya kalamaan haddaanay war hayn yaa war haya war adugu muranka iyo warka miyaadan kala aqoon kollayba kalamaan wax kaxan badan oon dumar ahayn weligay maarag war horta raggu waa kulmaa hadduu kulmana dee waxbuu isu sheegaa war haddaan wax idiin sheega ma ay war adiba walan sheeganee geegdhon riimuhayta walma sheegdo warmadeeblaas waxaanood waad ku noqon doontaae wararka ka cusub baan kuu wadaa maday wuxuu la yaaban yahay ilaa hadda laasacaanad haddii laga soo raafay cidda wax ku sii laynaysa war niminta nimantii oodka islaameed meelkihirin intiin furdaano afurdaano gacantiyo ka aaman le eri jireen gacantayda yaa wax koone ba ah leybahaayarire inoonu nabaan way ka diidaasa war madayow ma moodaa inaad isku kaanna qaladay war waagow waagow leeyow war dad waalan baa tihin waxna laydinma sheegi karee laascaanood waxaa tegay guddoomiyihii baarlamaanka somalilan wareedhahan dhacan wax idiin sheege reer laascaanood gudoomiyaha baarlamaanka ka mid mida waxay diidan yihiinba horta gudoomiyaha baarlamaanka puntland goorma u tegi doonaa asagu laascaanood warwarka iga qasinina laascaanood waxaa tegey gudoomiyihii golaha wakiilada cabdirasaaq axmed khaliif xaaladuna waa degantahaa la yidhi ciidankiina magaalada waa laga saaro xidhyahoodii bay ku noqdeen war madaxweyne muuse biixiyo garamaya wuxuu yidhi nabadoonno kala jooga kismaayo qardho garoowe iyo magaalooyin kale ayaa hadlay buu yidhi dhammaantoodna dagaal bay ku baaqeen waana markii ugu horreysay taarikhda soomaalida oo nabadoonna intaas leeg ay dagaal ku baaqayaan gudoomiyaha golaha guursida somalilanna wuxuu yidhi soomaali rag ka tashaday oo dowlado kale ku biiray annana noo talin mahayaan soomaaliyada kalena warkeeda badda war xildhibaan faarax macallin oo eedayntii madaxweynaha somalilan muuse biixi jawaab kooban ka bixiye wuxuu yidhi shalay markaa arrinta somalilan gelayey waxaan ahaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka kenya dherigaasna daahir riyaale ka ahin oo madaxweynaha iyo siilaanyo mucaarad ahaa dhexdhexaadiyey laakiin u ololayn mayn goosasho bulshada somalilan war faarax macallin shantii sanee lasoo dhaafay eh. inuu farmaajo la taliya u haamu ku daray war soomaaliya haddaan boqolaal kunoo qof laga dilin eh. hagaagii maysow ku yidhi aryadhaha faarax macallin kaska adaad ula yaabaysiine eebbaa eh. ogoo dadaan ogahay haddaan la dilin inaan laga nabadgelay war kalemaanay war ma haydiine ra'iisul wasaare xamsan wuxuu guddoomiyey shirkii amniga taliyayaasha ciidamaduna waa ka qayb galeen waxaana goobjoogahay taliyaha booliiska ha sheegin taliyaha nabad shib taliyaha milatariga anaa amray war taliya shub muxuu ku diiday inuu ka qayb galo war buu ku laandheeraynayaa war taliya shub waa xildhibaana hawgafina war ma mahasalaad hadduu xildhibaannimada iska wareejiyo sidii sanbalolsha ama waayaa mar kale wargooyin waxaa idin weydiiyey taliyayaasha ra-iisul wasaare uma u sheegay xilliga ay jubbaland xorayn doonaan war jubbaland axmed madoobaa joogay yay xorayn ka rabtaa war axmed madoobe amuu rabaa in shabaabku xayndaab u ahaadaan war jubbaland inay dowladda federaalkii horayso harma axmedoobe shaki ka qabaa war anigu waxaan hubaa jubbaland hadday doorasho xol iyo xalaaluhu ka dhici laheed badan baa ku tartami lahaa war gudoomiyaha xisbiga mucaaradka aycud faysal cali waraabe wuxuu yidhi arrinta laascaanood waxay dhoweyd berigii cali khaliif iyo siilaanya heshiiska wada galeen heshiiska dhammaystirkiisiina muuse biixi baa daaqad ka tuuray maantana meeshay maraysa waad aragtaan war faysal cali waraabe waxaa kaloo uu yidhi maanta oo soomaali laleeyahay shan malyan bay macaluuli haysaa dad kale inaan sii barakicnoon sii qicinna u qabato mas-uuliyiintuna ha ogaadaan in ilaahay kula xisaabtamaya waxay falayaan qodha xerada hadal ka fiicanoo faysal odhan lahaa ma jiro war guddoomiyaha xusbiga wuxuud faysal cali waraabe marka arrimuhu degan yihiinna isagaa kiciya markay meel khatara garaanna isagaa dejiya anaa gadhay anaana gadisdhay miya la joojiyaa bannaan la jiifiyaana bannaana war madayo jooji war waxaa la yidhi dhulka daabad socotiya dahrigiisa weynuhu khalqi wuxuu dareershae ku dul ciiddaa dadku ugu sarreeya duwanida abuurtaa loogu daray karaamiya dallaacaad rabaaniya waa haldoorkii lagu yidhi inta kale la dariskaa dabar howlahoodoo garashada ku daadihi isna inuu daciif yahay daandaansi badanoo waxaan daaqad loo siin isku dayo inuu falo sirta dawgalkeeda iyo imtixaanka lagu dayo inta badan ka diimoon diirka aan ka qaadee waatuu daayinkeen yidhi buraha dangiigiyo cirku diid ammaanada dhulkubu wuxuu ka dayrsaday markii dalabka la hor dhigo wuxuu keenaa ku duraantay aadmigu dusha inay ku qaataan inkastuu degdega yahay inuu khayrka daa'imo ka ilduufo weligii dulmigii iyo gafkiisana durba laguma qadiyee durdaradu halkow maraa lagu daajiyaayo nin waliba ku doortaa laba daraf midkuu noqon runta daahma saaree waxa loo dan leeyahay diida inay fahmaan ay diinta iyo shareecada ka dardaaran qaataan inay dunidu taa tahay isagaan dallow duudka saartay iinsaan waa daliil cadkooga ah arrimaha dahsoon iyo inta daahirkeeda huma laha dulqaad iyo daawa ay dhigtaanoo qabis diid ayaa yidhi u tartama darkeedo sahal uma darsoomaan dalowga iyo walaantuye dawdhaaf shubaalaha ninba tiisa loo diray inka durugsan weeyo waxa uu ku doonaa derajiyo awooduu dafa maalintiisa oo inta kale ku duudsiyo xubintaasi farintii kalmaan oo kasii horeysay waxay gebagabo u hayaan barnaamijka falanqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halka ay kala socodsiinay cabdirasaaq nuu farsameynaya nabadgelyo